بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الحبة إن شاء الله تعالى وحي على كف ضيديه أي نكتل ما مدوناك وإنها سكساب سيسان أهمية التوحيد ama mudnaanta uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala oo la keli yeela kelimatu tawxiid sideeda waa shicaari diin ilxaq ama waa slogan baynu odhan karnaa waa astaanta diinta xaq ee xagga rabbi ka timi subxaanahu wa tacaala calaamadda u ah si kale haddaynu tilmaamno waxaynu ku tilmaami karnaa inay tahay waa cinwaanka qura ee mathali karaa diinta dhammaanteed ereygaasi waa diinta oo dhan oo la duuduubay oo hal tacbiira ama hal kelmo ama hal jumlo oo keliya lagu cabiray idan laa ilaaha ila allah haddaynu sideeda duuduubka u tilmaamno waxa ay sheegaysaa waa diinta dhammaanteed towxiidku asliyan waa alcilmu biاllaah walcamalu lilah towxiid almacrifa walithbaat ama towxiid alqasd waalab ama taqsiimaadka tiro badan lee la sheego markaad ka wada timaado waxa weeyaan inaad alla garato garashada u xaqa u leeyahy alimaanu billaah la garto xataa arkaanuliimaanka aynu naqaana inta dambe oo dhamme waxaa loo idaafeynaya uun ka hore an tuumina inta dambe waa wamalaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi waa idaafaat inta dambe oo dhami loo idaafaynaya ilaahay subxaana wa tacaala asalku markaa markaynu eegno shacaa'ir atacabudiya ama arkaanulislaamka inteeda kaleo dhan markaynu eegno waa towxiid camaliya ama waa xuquuqda alla lahaa subxaana wa tacaala laakiin aslu diin waa diinta asalkeedu ama rasmigeedu waa kelmadatan waa ilaahay subxaanah wa tacaala keligii in la caabudo markaynu leenahay ilaahay keligii in la caabudo macnuhu waxa weeyaan wax allaaliya waxaa cibaado loo yaqaano ayan kaanat waxaa cibaado loo yaqaanaa ha nadar ha noqoto naxr ha khawf tawakul raqba rahba waxaa doonta ku sheeg wax allaaliya waxaa cibaado loo yaqaanoo dhan in ilaahay loo keli wixii aan alla ahayna cibaadadooda in beri laga noqdo markaynu dhahno laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila macbuuda bixaq ilaahu waa macbuud afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah baa ilaah yidhi ka waramaka isagu wuxuu caabudo ka dhigay isdesires waxay naftiisu doonto waxa uu naftiisu doontuu ilaah ka dhigtay baa ilaahay leeyihi macnaheed waxa weeyaan ilaahu waa waxa la caabudo ayaankan haddaba cibaadadaasi in ilaahay loo kali yeelaa waa macnaha koowaad ee laa ilaaha illa allah ay tilmaamayso wasal man arsalna min qablika min rusulina ajcalna min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun waxaad weydiisaabaa ilahay leeya bal rusushii hore lasoo diray ma jira ajcalna min duuni araxmaan aalihatan yucbaduun ilaahay sukadiisa wax kale oo aaliha ah oo la caabudo maa jira wma arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxii ilay annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilahay wuxuu leeyahy wixii aan rasuul soo diray oo dhan waxaan ku soo diray kelmadatan rasuul oo dhan waxaa loo soo waxyooday laa ilaaha ila allaahun laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilaah xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane keliga iyo caabuda haddaba ayuha alaxiba dadka barh baa waxay u qaateen laa ilaaha ila allah macnaheedu inay iska tahay uun inaad rumayso ilaahay inuu khaaliq yahay inuu mudabir yahy inuu kan yahy warintaasi waa qadrun mushtarak bayna alkhalqi dhammaantood afraad yar oo si anbatay mooyaane maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulf ibliis ayaa u ah soo sharkiga ka ugu fog ibliis wax ka fog mee garanaysaa ibliis ilaahay inuu jiro iyo rabbinimadiis iyo waxaasoo dhan inuu rumaysan yahay qur soo naqlinaya khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin qaala rabbi faandirnii qaala rabbi bima aghwaytanii ibliis rabbidaasuu tilmaamaya iyo in ilaahay abuuray idan taasi waa qadar mushtaraka maca ibliis baa inaa la rumaysan inuu ilaahay rabbi inta badan basharkii dunida soo marayna saasay rumaysnaayeen wakhtigan dambe shudaad baa jiri jirta layidhaha waa mulxid iyo waa ka wakhtigan dambena waxaad moodaaba in wixii shaadka ahaan jiray laga dhigayo inuu waxa komankaa noqdo ama ballaadhan lakiin waxay lenahay xata alibliis masaladaa weynaa la waxa uu khalqigu inta badan uu ku kala gedisnaa waxa weeyaan yaa loo gaar cibaadada khalqigu kaasuu ku kala gedisnaa walidaalika baa ilahay wuxuu leeyay rususha oo dhan waxaan u soo diray laa ilaaha ilaa ana laa ilaaha ila allah baa rasuul oo dhan lagu soo diray sida awgeed ayaa maalan qur-aanku markuu ka rorayan waqoomu huud wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowm acbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru ilah keliya caabuda markii lagu yidhi maxay ku jawaabeen aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una jawaabtii qoomka reer caad waxay noqotay war ma waxaad noola timi ilaahay oo qudha caabuda cibaadada isaga ku keli yeela ma taasaad la timi bay in ilaah la caabudo iyo inuu rabbi iyo muran kama taagna laakiin waxa weeyaan ma ku keliyeel keligii uun in laga qaatabaad la timi oo aanu ka tagno wixii kale dadku caabudayeen oo dhan walidaalika baa ilahay wuxuu le walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu wajtanibuu ataaguut ummad walba rasuul baanu u soo dirnay rasuul kastoo la soo diraa wuxuu waday ucbudu llaha iyo wajtanibu taaguut ilaahay caabuda wixii aan alla ahayna subxaanahu wa tacaala dawaaqiit ilcaalam kullu waxay doonaan ha ahaadaan ama dhagax ha noqdo ama bini aadam ha noqdo ama qaanuun ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo waxaan ilaahay ahayn inaan cibaada loola iman inaan laga dambaynin haddaba intaasi waa macnaha towxiidkaoo si kooban aynuu tilmaamnay ahamiyadiisa waxaa tilmaamaya baynu leenahay kow waa waxa rusushoo dhammi ku bilowdo waa awal manaazili ariiq baynu leenahay ama awal maqaam yaquumu bihi saalik ama awal dacwat rusul wa kelmadatan laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi huud icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru fii suurati alacraaf nebi saalix icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi shucayb icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi waliba weedhatan jumladaa yaro kooban icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru buu qoomkiisa ula yimi waa halkay dacwada ambiyadu ka bilaabantay walidaalik waxaynu waa miftaaxu diini kulliha nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu axmed iyo keyrkiba warinayaan ninkii la odhan jiray rabiicata bnu cabaad min bani dayl waa nin saxaabiya laakiin intaanu islaamin buu ka warramaya intii aanu diintaba qaadanin wuxuu yidhi suuqa la yidhaahdo dilmajaaz cukaad iyo dilmajaaz waa suuqaqii carbeed ama quraysh iyo dadka la isugu iman jireen wakhtiga la xajo ayaa alaabta iyo wax lagu kala iibsan jiray gabayada iyo faanfaanka iyo afafka iyo waxaana waa la isugu dhigan jiray qabaailku waa isu soo qolo waliba gabyaageeda iyo khaiibkeeda iyo waxaasay keeni jirtay meel laysugu faanaa bay ahayd wuxuu ihi suuqaas baan nimi dabeetana waxaan arkay buu yihi nin leh waa jaahiliyadiisii buu ka warramayaa nin leh yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu nin leh baan arkay buu yihi wardadow waa mushrikiin carabkii meesha isugu yimi buu nebi maxamed la hadlaya wuxuu le yaa ayuha annaas laa ilaaha illa allah tuflixu wardado waxaad tidhaahdaan laa ilaaha illa allah waa liibaanaysaane dadkuna way ku soo ururaan buu leeyah mid kale oo aad u wejigiisu dhalaalayo oo axwal yara ah oo laba guntimoodoo timaa ah samaystay ayaa daba taagan buu yidhi oo leh innahu saabiun kadaab waa mid diinta ka baxay waa bidcoole diintii dee dadka quraysha waa saabi yani waa diintii wuu ka baxay waa beenaale ah rumaysanina mid baa ka dabale buu yidhi dabeetana meeshuu u dhaqaaqaba kana waa daba socdaa buu leey intaasu ka dabaley markaasaan idhi bu yidhi warninkan waa kuma markaasaa laygu yidhi waa nebigu ahaa buu leey calayhi salaatu wasalaam kan daba socdayna waa bilahab waa adoo lagu daba dhigo meeshaad istaagtaba uu ku daba taagan yahay oo uu leeyahay waxa uu sheegaya wiilkana naga adeero oo waxba kama jiraan idan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo carabtii kale iyo jaahiliyad iyo wixii isu timi hal kelimaduu ku leeyahy quluu laa ilaaha ila allah tuflixu idan waxaanu leenahay waa dacwadda rusushu halkay ka bilaabanto waana asalka furaha bini aadamka ah waa asalka uu ka bilaabmo islaax ilbashariya haddaad rabto bin aadamka in isbeddel lagu sameeyo isbeddelkaasi noocuu doonayaa ha noqdo asal waxa u a ah kelmadda tan walidalik buu nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isna saasuu lahaa rusushu isaguu sii dirayey yacni dadkii ducaad ahay oo meelaha kale u dirayeyna sidan buu u dirayey maalan xadiiskii saxiixeynka ku yaala mucaadi bnu jabal markuu u dirayey yeman mucaad waxaa la rabaa inuu safiir nebiga ka noqdo calayh salaatu wasalaam xukumo qaadi u noqdo muxuu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innaka ta'tii qowman min ahli lkitaab mucaada waxaad u tegi doontaa duul ahlu kitaaba fadcuhum ila shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah fainhum ataacuu lidalik waxaad ugu yeedhaa buu leeyay kelimatu tawxiid shahaadateynka ugu yeedh hadday taa kaa aqbalaan markaasaa bilaabmaysaa alaham falaham diintu say u kala muhiimsanta in loo loo soo kala horaysiiyo laakiin awal amr waxa qofka lagala hadlaa waa kalimaة tawxiid waa ilaahay kelinimadiisa subxaanah wa tacaala waayo ereyga kan la la'aantii faral iyo sunna toona ma asaxo ereyga kan la'aantii aakhire lama badbaado ereyga kani waa ereyga keenay inuu nebi maxamed dhowr iyo labaatan sannadood uu jihaad ku jira marna bilkelima marna bisayf ugu jiro waa ereyga ilaahay rusul oo dhan ku soo diray waa ereyga aan noloshu isbeddel samaynin inuu ereygaas rumayntiisa iyo ku dhawaaqistiisa dadku ay la yimaadaan mooyaane walidalik baa qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa acdamu nicma ilaahay uu dadka siiyey qur-aanka suurad baa jirta culammadu ay yidhaahdaan suuratu nicam baa suuratnaxl aayaadka ugu horeeyo o dhan haddaad akhrido ilahay biniaadamka uu gallad sheeganaya waxa uu nimco siiyey lakum wasahara lakum wasahara lakum markaasaa taskhiir kasta waxaa laga gabagabaysiinayaa afalaa tacqiluun afalaa tatafakaruun afalaafala culamadu waxay dhahdaan suuradda tan suuratu nicam baa la ydhahdaa waa suuradda nicmooyin waranta waxay yidhahdaan culammadu awal nicma uu alla sheegtay waa tan ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون أtى أمر اللahi falaa تsتacjiluu marka ha bilaabanto nicmada koowaad ee uu ilaahay dadka u sheeganaya waxay tahay inuu ilaahay waxii u soo diray addoomihiisa loogu digayo kelmadatan inay xejiyaan iyo sufyaan ibnu cuyeyna waa min xufaad alxadiid ama waa sheekh alimaam shaaficiy sufyaan ibnu cuyeyna ba wuxuu leeyahay maa ancama allahu calaa cabdi min alcibaadi nicmatan acdamu min an carafahum laa ilaaha ila allah qof bini aadama buu leeyahay ilaahay nimco ma siinin ka weyn inuu baray laa ilaaha ila allah waa nimcada ugu weyn buu leeyahy qof bini aadama ilaahay siiyey waa nimcada tan in la baro waa qur-aanku kuugu tilmaamayo inay tahay alcurwati alwusqa faman yakfur biطaaquuti wa yumin biاllaahi faqad istamsaka bilcurwati alwusqa guntinta aan go'in xadhigga aan go'in lanfisaama laha wallahu samiicu caliim haddaba warka koobane waxa weeyaan ahmiyadiisa waxaa tilmaamaya in rabbi uu sheegayo waxaa loo abuuray dadkuba inay yihiin inay ilaahay ictiraafaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadadaasina inay tahay rususha ta loo soo diray inay saxaan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dameer fuushan cufayr la ydhaahdo dameer cufayr la ydhahdo isagoo fuushan ayuu mucaad ibnu jabal oo nin dhalinyaraana soo qaaday madaxweynuhu ummadoo dameer saaran ka warran oo weliba lala fuushan yahay yani tawaaduca nabiga caleyh salaatu wasalaam iyo kibir iyo waxaasi ugu jirin isagoo heli karayay wax ka waaweyn dameer buu iska saaraa mucaad ibnu jaballa dameerku la fuushanaa aniga nebiga wax noo dhexeeyey ma jiran buu leey muakharat raxal mooyaane kooraha yare baalkala saara mooyaane wax kaloo noo dhexeeyey ma jirin ayuu nabigu ii yeedhay buu yidhi waa xadiidkii macruufkaee saxiixayn ku yaalla dhowr goor buu ii yeedhay markaasaan markasta idhahdaa buu yihi labayka wasacdayka yaa rasuul allah ku ajiibay oo ku ajiibay ilaahay rasuulkiisiiyo dhowr goor markuu ii yeedhay waxna iima sheega buu yidhi wuu yeedhaa markaan u jawaabana waa soconnaa buu yidhi waxbama sheego waxay culammadu yidhahan waa min adawaati tanbiih waa qofka oo la rabo inuu maankiisu soo wada jeedo wartalow waxaanuu nebigu soo wadaa waa maxay inuu qofku ka fakero markuu nebi maxamed kuu yeedha aad u jawaabtay haddana aan waxba kuu sheegin kuu yeedha aad u jawaabtay kuu yeedhay mar saddexaad ama mar afraad rawaayaadka qaarkood say sheegayaan buu nebigu ku yidhi atadri xaqu llaahi cala alcibaad ilaahay xaqiisa ma taqaanin basharkan dambee lumay waxa ugu badan ay ka warramaan waa xuquuqda makhluuqaadka miyaad aragteen dadka wax ka warramaya ilaahay xaqiisa mise xaqa bini aadamka iyo xaqa xoolaha iyo xaqa hayawaanka iyo xaqa dhirta iyo xaqa xuquuq kale xuquuqda makhluuqaadkae bini aadamku inta badan ka waramaan rusushuna xaqa alle ka waramayaan xaqa alle markuu sugmaabaa xuquuqda kaloo dhamay sugmaysaa mid rag iyo mid dadeed iyo mid xoole waayo ilaahay baa sugaya ilaahay wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid hadduu xaqaasi sugmo wax waliba balansid bay noqonayaan everything istiqaama bay helayaan wax waliba way qumayaan markaasaa bini helaya jidka saxa ah laakiin haddaad xaqa u weyn ka baxdid uu lumo maalinba xaq baa la wadaya sida loo wadaaba kuwa kale la duminaya xaqa dumarkaa la wadaya ilay ragga gumaystaan haddana xaqa raggaa la wadaya ilay dumarka la gumayso meel la yskuma taagayso malaha laha meela isjoogsata joogsato leh laakiin waxoo dhamme waxay saxmayaan marka la sugo maxay walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaadis bin jabal muunka odhan xaqa raga mataqaanaa iyo xaqa dumarka iyo xaqa biniaadamnimada iyo xaqa dhirta iyo kaxoolaha iyo ee wuxuu uga bilaabay ma og tahay xaqullaahi cala alcibaad ilahay xaqu addoomaa ku leeyahy dabeetana nebiga u sharxay calayhi salaatu wasalaam wa an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya buu nebigu yidhi waa inay ilaahay caabudaan oo aanay maxay cidna wuu shirig yeelin qaybta koowaad waxaynu ku tilmaamnay markaa macnaha duuduubanee guud ee towxiidkaasi waa kelimatu laa ilaaha illa allah waxaynu kale ku tilmaamnay mudnaanteeda ay leedahay inay tahay waxa sababay inay noqoto waxa koowaad ee rusushu ka hadasho min nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaa kuwii ka horreeyey waxaa isku wada waafaqsan yihin diinta qura nebiyadu wada sideen ee asalka ahi ee uu nebigu ku tilmaamaye calayh salaatu wasalaam inay sharaca lakum min addiin ilaahay uu ku tilmaamayo waa kelimatu towxiidkaasi haddaynu u sii gudubno bini aadamka iyo waxtarka ay u leedahay ama waxaynu leenahay kelmaddatani waa macqad najaati fi اddunya walakhira waa waxa qura ee lagu liibaano lagu adduun iyo aakhiraba dadka badan si basiita waxaa madaxooda ugu soo urura dee laa ilaha illa kolle aakhira lagu badbaadaya lakiin adduunka in la iska yaro kadeedmayaa bay rumaysan yihin ilaha illa allah marka la yidhaahdo waa aakhira waa badbaadaya sax aakhira la badbaadaya sax aakhiraba ka muhiimsan adduun oo adduunku waa wax yar time wise ama markaynu eegno xagga wakhtiga iyo muddadu jiraya iyo macnodaridiisa iyo markaynu ka eegno xagga qualitiga iyo qiimaha uu leeyahay adduunku waa wax yar aakhiro hadday xagga ciqaabta tahayna iyadaa daran hadday xagga jannada iyo nicmada tahayna iyadaa weyn hadday xagga zamaanka tahayna iyadaa ballaadhan idan marka horeba wax laysdhinac dhiga maaha marka horeba wax laysdhinac dhiga maaha inay maskaxda ku degdegtaana waa sax laakiin waxaan kaloo sax ahayn haddaba inaad u aragto laa ilaha illa allah inaanay nolosha isbedel ku lahayn laa ilaha illa allah waa manhaju xayaa waa nolosha isbedel ku leeday ama tacbiirta cusube bini uu jecel yahay mashaakil albashariya maxaa yaaba nimanka siyaasiyiinta iyo masaakiintaas inay yidhaahdaan ee eh, wadaadad oo akhriya laa ilaha illa laba ka warrama war buuda baa la rabaa sidii dhaqaalihiisa wax looga bedeli laha siyaasadiisa wax looga bedeli laha horumartiisa wax looga bedeli laha waxaan leenahay all of that isku soo duuduub siyaasad iyo dhaqaale iyo environment iyo waxaaboo dhan isku soo dudubtan baa wax ka bedelaysa hadday xaqiiqowdo waxoo dhan dariiqa loo maraa kana ma daliil qur ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya taariikhda bini aadamka baa ilaahay qur inooga warramaya oo muujaz ah waxaa lagaga warramayaa taariikhda bini aadamkaa soo maray in aadamku markuu weecdo qoloba weecashada ay tawxiidka ka luntay waday ka saartaa dabeetana waxaa ilaahay ka waramayaa qur-aanku taariikh kooban buu ka warramaya laakiin taariikhda wuxuu farta saaraya bukaankii ku dhacay ummaddaasi wuxuu ahaa wuxuu kaloo farta saaraya sidii loo badbaadiyey ama loo hagaajiyey loo wanaajiyey min nebi aadam ka soo bilow ilaa iyo nabi maxamed caleyh salaatu wasalaam laga soo gaadhay taariikhdii bashariyadoo dhan oo muujaza ayaa kitaabkan qur-aana ku taala waxaanay ka waramaysaa inxiraafaadkii bini aadamka soo maray bulshooyinka waxaana kale ka waramayaa bulsho kasta oo munxarif noqoto weecatay islaaxinteeda halkii laga bilaabay qur-aanku wuxuu ka waramayaa bulshooyin siyaasa ahaan lumay maalan qisatu fircawn maxay ku saabsisantay waxay ku saabsantay waa political issue waa nin dadka gumaystay oo gumaysigiisa uu gaadhsiiyey inuu cismo sheegto inuu yidhahdo ana aba ilaaha ana rabbiya intuu bini aadamka khudbaday inuu yidhahdo ana rabbikumulacla bini aadamka ka kaalay xaashida iyo cawaamta ka kaalay kuwii malaah malaah had iyo goor waxaa la yidhahdaa waa kuwanaynu idhaahno wasiirada iyo baarlamaanada iyo kuwan lacagtale iyo dee mudan waddanka mala-u intuu la hadlay wuxuu ma calimtu lakum min ilaahin hayri laysla soo dhaaf markaa caamadii yo ana rabakumulaclaadii waa malai qaala lilmalai xawla maa calimtu lakum min ilaahi hayri ninka kibirku halkaa gaadhsiiyey ee dictatorshipku gaadhsiiyey inuu bulshadiisa qayb ka mida ah yidhaahdo ragga inay dhalaan waa mamnuuc bani fulan nin ma dhali karaan wixii ay nin dhalaan ha la dilo idan waxaynu odhan karnaa kibirkiisa waxaad ka garan kartaa ilaa haddaa dunidu waxay ka yaabantahay xabaalihiis iyo loo daawasho taga soo ahraam ma maqashaan baramids oo la tago ahraamta waa maxay waa xabaalihii boqorada faraacinadu markay dhimanayso nin walba xabaasha loogu sii talagalay waa dhagxantan intaa la aleege oo dhami waa waa ummad dhan oo xooggeedii caqligeedii technolojigeedii loo taskhiiriyey inay maxay nin xabaashi ka shaqeeyaan ahraamta imse dad intee leeg baa dhisaad u malaynaysaa hal haraamha in la dhiso ninkii caynkaasiya ah wuu soo maray waxaa soo maray kuwo dhaqaalaha weeciyey oo mushkilad iqtisaadi ay jirtay nebi shucayb oo dhan qur-aanku muxuu kaga waramayaa awfu lkayla wlmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaa wuxuu ka waramayaa un qadaaya ku nabiyullaahi huud ama saalix iyo kuwa maxaa laga waramaya qadiya xadaaraad ku saabsan atabnuuna bikuli raycin aayatan tacbathuun watatakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin niman kibray oo masaanic samaysta oo meel kasta calaamad ka taaga dunidu soo imika wadan waliba calaamadu samaystaa calaamadu waa kibirka iyo eh, birta baris ka taagan ah, waxa halkan ka taagan waa astaamo wa atabnuuna bikuli riicin hayatan tacbasuunka weeyaan waa lilcabas nolosha waxba faa'iide kuma leh waxay ahayd niman kibreyo xadaaradoodu xaggaa gaadhsiisay oo xagga xooggana waidaa batashtum baa ilahay leey batashtum jabbaariin duwalka waaweyne laga boqoo kale laga boqo oo dadka haday gacanta ku dhigaan si xun u gala kuwo kale ilahay uu ka warramayaa inay buuraha qori jireen oo guryo ka samayn jireen oo cayn ka haadihi almashaakil kullaha dunida soo martay cid walba rasuul baa loo soo diray mushkiladdaasi daweysa laakiin rasuulku xaguu ka bilaaba qur-aanku in badan wuxuu inooga warramaya rasuul waliba wuxuu leeyahy ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru war ilaahay caabuda ma lihidin ilaah kaleo xaq lagu caabudo bini aadamka ballaadhan daaye xataa yaryarku haday lumaan ama aad sileeda yararka wanaagu sheeg qur-aanku wuxuu inoo sheegay nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim luqmaan ilaahay wuxuu qur qoray inuu xikmad siiyey haddana xikmaddiisa oo dhan waxaa laynooga soo naqliyey in kooban ilaahay wuxuu sheegay inuu xakiim yahay luqmaan xikmaddiisiina in kooban baa laynooga soo naqliyay inta laga soo naqliyay waa maxay waa inta ku saabsan ilmihiisii siduu ula hadlay iyo wuxuu faray halkuu ka bilaaba ilmihiisa wax badan buu faray laakiin wuxuu uga bilaabay yaa bunaya wiilyarahaygiiyow laa tushrik biاllah ina shirka la dulmun cadiim wiil yarow buu leeyahy ilmahaygii yaraayow ilaahay hau shiriik yeelin shirkigu waa dulmi weyni waxaan leenahay haddii mashaakil dunawiya uu jiro la ilaaha ila allah baa saxda waxaa laga yaaba inaad tidhahdaan see u saxaysaatay laa ilaha illa ma dadka intaa loo sheegaa unbay wax waliba hagaagayaan maya laa ilaha illa macnay ku fadhidaa waxay dhahdaan waa qofka bini aadamkaa furaa fura insaanka haddii swijkaa la furo wixii ka dameeyo dhami waa easy wax fudud ba wax ku qaataa laba tusaale aan idin siiyo markaas aynu garan karnaa waxay bedeli karto cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo carabi waxay dad khamriga aada u cabba ereyga taajir marka af carabiga la qoro waxaa loo yaqaanay ninka khamriga iibiya tijaare ka ma jirin khamriga iibiya taajirka odhan jireen waxay ahaan jirtay dhaqan caadiya oo darfat bn alcabdi iyo gabaygiisii markuu tirinayo mucallaqadiisii muxuu sheeganayay sadex haddaanay ahayn yani dunida oolin waxbaa sadexdu sheegaya waa maxay waa khamro lagu shubay oo boorisay xoorisay buu tilmaamaya yani waxay ahayd waxa ugu fiicane noloshaba ay u arkayaan saxaabadii nebi maxamedna waa cabaysay dadkaasay ahaayeen dadka khamroolayaasha khamriga caba intooda badani bay ka mid ahaayeen ilaahi subxaanah watacaala iyadoo dhibtaasi jirto may soo degin quraan la leeyahay warya khamriga joojiya quraan khamriga meel durugsan laga tilmaamayo maala aayaadkii ugu horeeye soo degay waxaa la sheegay tatakhiduuna minhu sakaran iyo maxay wa risqan xasana risqii xasankaabaa laga saaray waxaa ka yeelanaysaan baa la yidhi waxaa ku sakhraantaan iyo iyo risq xasana waxaad fahmaysaa inaanu risqa xasankaa isagu ku jirine gaar loo saaray waxaa ilaahay qur-aanka kusoo tilmaamayaa Eh, manaaficdii iyo madaartiisa ay madaartiisu badanta badan quraan soo degay laakiin marnaba lama odhanin maxay joojiya goormaa la yidhi joojiya goortay laa ilaaha illa allah biyo dhigtay shan iyo toban sannadood kadib baa waxaa soo degay fajtanibuuh shan iyo toban sanadood kadib macnaheedu waa maxay shan iyo toban sannadood oo islaamka ka mid ah khamriga dadku cabayey oo dee markay soo degi doonto badanbaa qisadaa tilmaamay saxiixu muslimka ku taala caliy bn abi aalib markuu ina nebi maxamed doonay eeu rabay inuu guri galo xoolo badan dee saxaabad ma haysan soo hijroodeen waxba may haysan ghaswatu bader buu neef geela ka helay dabeetna wuxuu is yidhi neefka anaad ku welimaysatid xoogaagii welimada lagu dardari lahaana idkhir buu doontay geedka intuu soo gurayo waxa adigu soo xaabaysto inuu iibiyo wixii ka soo baxa intuu xaabada ku maqnaa ayaa qolo saxaabihii khamri cabtay yaa ku jira adeerkii xamza binu cabdilmualib baa ku jira dabeetna markii khamriga laga dhergay ayay inani heestay markay heestayba waxay ku heestay hees macnaheedu yahay beerka iyo kuruska maad sukaye saartaan xamzo sakhraansan baa intuu kacay oo seeftiisii qaatay ayuu hashii uu cali oo halkan ku dabrare uu rabay inuu ku arooska ku dhigto ayuu intuu ka horacay beerkiiyo kurska hablihiisu saaray waxaa yimi cali baa yimi war hashaydii yaasaa neefkii gelay yaasaa u galay waxaa la yidhi adeerka xamza sidaa u galay nebi maxamed buu tegay calayh salaatu wasalaam nebiga caleyh salaatu wasalaam iyabaa isa soo raacay caliya bn abi aalib xamsa way yimaadeen oo indhuu casaadeen oo dasaraansan markayse soo dultaageen bu intuu nebiga xagga adimada ka eego ilaa madaxa eegay yihi wahal antum ilaa min cabiidi abi idinkuna miyaa ahaydeen addoomihii aabbahay mooyaane ma wax kala ahaydeen buu leeyay waa nis dabeetana nebigu gacantuu qabtay caliya wa iska noqdeen yani waxaan rabaa inaan idin tilmaamo hadii xamse iyo raggaa yihiin kuwa saa u sakhraamaya maxaad u malaynaysaa mushrikiintii iyo dadkii kale yani khamrigu normal buu ahaa iyadou sidaa yahay ayaa qur'aan soo dega ayaad qur'aan oo leh maxay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsan min camali shaytaan laleeyahay warka durka maxay sameeyeen saxaabada saxaabigii yaraa wuxuu leeyahay anigoo qolo u shushubaya ayaa yeedhu baxday buu yidhi laleeyahay quraan baa soo dego waxaa la yidhi mid dambe baaggii uu gacanta ku hayay buu leeyahy afka kuma shubina way wada daadiyeen iyagoo nimankiisa kharaansanaa waa la qubay khamradii la shubay bay yidhaahdaan waddooyinka magaalada ayay buuxisay waxaad ka garan kartaa waddooyinkay buuxisay marka lagu yidhaahdo culamada isku haysa khamraduma nijaas maaha adiladay deliishadaan bay ka mid tahy hadday nijaaso tahay sababtii la yidhi ayaan adaa lagu daadinin maxaa waxaan qolada daahirka sheeganaysa adiladay deliishaday ku jirta yani waxay ku tilmaamaysaa magaaladii madiina o dhan ba urtay baa laleeyahy wixii guryaha ku jiray iyo wixii la haystoo dhan ayaa waddada lagu soo qubay magaaladiiba togog baa rogmaday khamriga maxaa rogay waxaasoo khamriga maxaa ka joojiyey kelima waaxida aaya waaxida min kitaab ilahi soo degta maxay aayadda tanisaan wadatay bini aadam rumaysan bay ku soo degtay laa ilaaha illa allah idan laa ilaaha illa allah dadkan suluugoodoo dhan bay bedelaysa laa ilaha illa allah waa manhaju xayaa laa ilaha illa allah waxay u rumaysnaayeen alla weyn siday u caabudayaan makhluuqaadkiisa siday ula dhaqmayaan adduunka siday u arkayaan aakhira siday u arkayaan tasawurkoodoo dhan general bictureka ay ka haystaan dunidaba iyo siday u jirto ayaa iskadiya qofku markuu laa ilaha illa allah dhab u rumeeyo waxaa isbediya markaa iyo dhaqankiisa aan tusaale kale idin siiyo imaam almawduudi raxmat ullaahi calayh fii ixdaa kutubihi buu soo naqlinaya waxaa kaloo isna si fiican soo naqlinaya ballaaran doctor maxamed cali lbaar kitaabkiisii alkhamru bayna atibi walfiqh ama risaaladiisa af ingiriisiga ee alcolism la markuu soo naqliyo wuxuu soo naqlinayaa qisada ah wuxuu kaloo soo naqlinayaa dowladda maanta dunida ugu xooga badan loo tijaabisay inay iyana khamriga joojiso waddankan maraykankaa taqaaniin ayaa waxay yidhaahdeen khamrigu waa sun waana maanta waxaa laisku waafaqsay inuu yahay bay yidhahdeen waa sunta qura ee sharcigu ogoliya bay yidhahdeen reer galbeedka haddii sun uun la rabo sunta sharcigu ogolye scientifically waa provid inuu sun yahay everything waa laga warama waa laga waramay waa la ololeeyey maraykan gudihiisa aqoon wixii oo dhan baa ololeeyey congresskii wixii bay gaadhay dowladdii baa aqbashay congresskii baa saxeexay senatorskii baa saxeexay madaxweynihii baa saxeexay waa la waday sidii loo ololanaya waxaa la yidhi distoorka ha lagu daro yani state state iyo waxaaniba soo bixine waxaa laga dhigay distoorka ha lagu daray ilaa xad dastoor la gaadhsiiyo goormuu dastoorka gelaya dadka afti laga qaado aftidii dadku waxay dhahdeen bahalkaasi waa boyson taariikhda markay ahayd ayuu maraykanku wuxuu qaatay absolutely khamrigu inuu mamnuuc waddanka maraykanka yahay wax yihi dabeetana waxay dhahdaan dowladdu waxay xoog lahayd oo dhan bay gelisay in khamrigaas aanu ummaddu cabin waxaa la yidhi see loo joojiyey la yidhi everywere xumaantiisaa laga warramo kow curculamka lagu daro la yidhi waxbarasho dugsi hoosaa lagaaga bilaabaya khamriga iyo dhibtiisa ilaa jaamacad kula soconaya waa laga warramaya iclaamkii baa la sii inuu ka warramo waxaan mawduudi waxaan filaya inuu yidhahdo nine million papers baa lagu qoray miyuu yidhi khamriga iyo xumaantiisa kaga warramayaan jaraaidkaa ka warramay everywere yacni waddankii oo dhan baa isu bedelay inuu khamri joojiyo dadka laakiin may aqbalin haddana kuwii cabi jiray waxaasoo awood iyo lacag waxay idhahdeen balaayin min adolaraat baa la geliyey sida khamriga loo joojin lahaa may dhicin maxay idhahdaan eh, black dox may bixi aduu meelihii eh, khamriga lagu samayn jiray oo dhan baa isbedeley god madow baa lagu sameeyey khamri boysina soo baxay oo alku matalia ethaalka kii sunta ahabaa laysku waxay idhaahdaan mid dadka indhaha ka ridaya mid caynkan ka ridaya laba baal suuq madow lagu imanayey suuqii madoobabaa socday waddanka maraykan bay idhahdaan oo dilkuu yariyey laba boqoloo qof baa loo dilay qadiyadda khamriga dadka maraykan oo dilku uu daakiradaydu khiyaamayna saasaan rajaynaya xawaali laba boqoloo qof ayaa khamri related wax la ah crime isku xidhan lagu dilay jeelashii baa la buuxiyey everywere waxay noqotay shan iyo toban sannadood markii dagaalkaasi socday ayaa dib haddana jeelashii buuxsameen dadkii la laayey dadkii caafimaadka xumaaday everything ayaa dib waddankii haddana ololihii dib u bilaabmay balbahalkan hala daayo kadib baa waxaan u malaynayaa maamadmadka toddobiyo tobnaad baa kii dambe ah mise kii hore ah haddana dib baa loogu noqday dib markii loogu noqday waxa lasoo saaray markii dambena khamriga in la fasaxo laakiin bishuruud qofku intaasoo milimitr ka badan inaa cabi karin goobaha inaan lagu cabi karin waxaan iminka ku dhaqanno un gaariga isagoo wada inaanu eh, cabi karin isagoo gaari wada isagoo shaqada caynkaagu jira inaanu cabi karin intaas inaanu dhaafin waxaanun restrictionska in loo sameeyo ma cilmi dambea lagu ogaado oo khamrigu inuu fiican yahay maya sidiiba inuu poysonye loo rumaysan laakiin xaggee ka timi aqwa dawla baa joojin kari weyday dowladdii dunida ku xooga badnayd oo cilmi iyo aqoon iyo booliis iyo lacag iyo jeel iyo qaanuun iyo wax walba markay isku dartay way taag weyday nabiyulaahi maxamedna caleyh salaatu wasalaam muxuu ku joojiyey fajtanibu aaya waaxida baa soo degay waayo waxaa la abaaray halkii bini aadamku ma tajribadaasi mid hore aan dib u soo noqonayn maya waxay soo naqliyaan tajribo labaad isla maraykanka harlem streetski iyo meeshii brookline iyo maalihii new york suuqa madow xaafad baa jirta dadkan madow iyo drug dealerska iyo waxaas dagaalo xataa booliska aanu geli jirin niman baa islaamay ka mid a ah. dabeetana way tijaabiyeen inay xaafadda tan maalinba blokskan dhaadheer blok furtaan waa wacdiyaan blog bay diinta u dhigaan wuu rumeeyaa bloggaa dadka ku jiroo dhan baa khabriga iska daaya crimeska ka baxa dad muslimiinoo toosa noqda bloga kala loo tagaa mucjisa bay noqotay ilaa booliisku yidhaahdo nimankiina wadaadada balkaalaya ah, kuwanan wuxuu sheegay madmadoobe xaggan jooga xaggan xad bay gaadhay maraykan markii dambe jeelasha dadkii crimeskii xaggan loogu taag waayo haddana markii jeelka lagu xidhay crimskoodii loo taag waayo wadaada ugu yeedh kristan ugu yeedh kan ugu markii loo taag waayo la war qoladaasaa joojin karta qoladaha loogu yeedho nin madow oo maraykan jooga oo dabaqada u hooseysa oo waxba dhowranayn oo crime halkii ugu dambeysay jooga in xaafadiisii khamriga uu ka joogsado waxaa ka joojiya afraad yar wayana madow oo rumeeyey laa ilaaha ila allah waxay dhigayeenna ahayd laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah markay rumeeyeenna noloshoo dhan baa isbedeshay idan waxaan leenahay aharku nolosha ku leeya waa maxay waxaan leenahay waa kaa quraanku aanku uu ka warramayo oo ah alinxiraafaat albashariya cabra taariikhi ilaahay wuxuu ku saxay in rasuul loo soo diro ka bilaabaya maxay ucbudu allaha maa lakum min ilahin hayru oo rasuul ka bilaabaya war ilaahay keligii caabuda ma lihidin cid kaleo ha caabudaane aln markaa cid kasta oo rabta bulsho inay saxdo bulsho kastoo qaldan ama akhlaaqiyaad ha u qaldanaato ama dhaqaalaha ha u qaldanaato ama siyaasaddu ha ka qaldanaato amaqsar ariiq bay idhaahdeen loo maraa jidka ugu gaaban waa laga yaaba jeedadka qaar dhaadheer intaad marto intaad waxyara islaaxisan dhanka siyaasada ka agaaja akhlaaqdaa dhimanaysa akhlaaqka agaajkanbaa dhimanaya waa waxa galbeedka maanta haysta waa dadaalayaan filosofadooda markay dhan soo yara hagaajiya ama dhan kalun bay ka boodaysaa weli waxay rumaysayen bulshaadkoodu inay dumayaan bulshaadkoodu weli inay dumayaan marar badan waxa laga yaaba inaanay sabab siyaasadeed ahayn oo ay waxoogaa ka islaaxiyeen taa laakiin meelo kale ay ka dumayso laakiin haddaad rabto dhagaxaad meesha dhigtaa inaanu dibku ugu soo noqon waxaad islaaxaysaa inuu sidiisa u islaaxo inaad mashaakilka bini aadamku uu oo dhan wada waajahdid qofkan hadduu mashkilad akhlaaqiya iyo mid siyaasiya iyo mid dhaqaale iyo miduu doonaba ha lahaado mid filosofiya mid wuxuu doonaba ha ahaado ayamaa mashkila haysata laa ilaha illa allah baad ku sixi kartaa laakiin waa inuu laa ilaha illa allah macnaheeda fahmaa waxay sheegaysa gartaa dhab uu rumeeya hadday taasi saxanto waa ariiqii rusushu martay marka waxay leenahay evendoo aad doodo tidhaahdo dariiqyo kaleo wax lagu hagaajin karaa jira kani waa aqsar ariiq baynu leenahay lama hayo wada ka kooban waddaduu nebi maxamed maray calayhi salaatu wasalaam bulsho aan diin haysan oo waxba haysan oo dhaqan liidata oo ayuu muddo kooban kaga dhigay bulsho dunida ka talisa oo xadaaro leh oo dhaqan leh oo qaanuun leh oo dowlad leh oo askar leh oo everything bini aadam uu u baahan yahay leh oo dunida isbedelka inta alle ku laakiin kamuu bilaabin dulmaa jire cadaaladda hala hagaajiyo kamuu bilaabmin akhlaaqda xune akhlaaqda kamuu bilaabmin waxaasoo dhan kama bilaabin wuxuu ka bilaabmay maxay barta bini aadamka laga abaaro oo ah bini aadamku waxay waa asiiru muctaqadaatihi bay qofka bini wuxuu maxbuusu iyo wuxuu rumaysan yihi wuxuu rumaysan unbuu dhaqankiisuna noqdaa waxaad bilibgaraysan tahay ayuunbuu noqonaya unun maxay qaabka aad u dhaqmaysa iyo waxaad samaynaysa iyo waxaad ku fakeraysaaba waxaasay noqonayaan haddaba waxaan leenahay haddii la rabo raadkay ku leeday nolosha bini aadamka maxay tahay laa ilaha illa allah waxaan leenahay waa aqsar ariiq loo maro bini aadam in la saxo saxaabadii dadka boobi jirtay ee dheci jirtay intaana islaamin maxaa la dhahdaa raggan soo islaamay haddii mid mid taariikhdooda lagugu sheego saxaabadan waaweyn ma kuwaasay ahaayeen mukhirat bnu shucb saddex iyo toban isagoo soo dilo xoolahoodiina watuu nebi maxamed u yimi markaasuu islaamay dabeetana nabi wuxuu ku yidhi ilaahayna u toobadkeen xoolahanna waa dulmiya ciddii lahayd u yani gaang buu ahaa dadka sidaa uu boobayo qaaicu ariiqa markuu islaamayna mukhira bnu shucb uu noqday saxaabada tan aad maqlaysaa may dad iska malaa'igo meesha fadfadhiya waxay ahaayeen dad gaangisa oo roborisa oo wax walba leh oo mid bini aadamka dhaca mid odaya mid waaya nooc waliba ku jiro laakiin markay islaameen ayay waxay noqdeen noocaan noocay ahayn markay laa ilaaha illa allahda fahmeen bay waxay soo baxeen maxay inay noqdaan rijaalka weli taariikhda bini ay ka warramayso waxaa ka dhigay inay garteen ereyga laa ilaaha illa allah waxaan leenahay markaa laa ilaaha illa allah nolosha waxay ku leedahay qofku markuu islaamo markaasaad noqonaysaa macsuumi almaali waddami waalcird markaasuu qofku cismo u helayaa cinda almuslimiin dhiiggiisa xoolihiisa iyo maxay iyo naftiisuba man qaala laa ilaaha illa allah wa bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah ama axaadiistii ugu dambeeyey nebigu calayh salaatu wasalaam uu ka akhrinayey eh, xajat lwidaac waxay wada ahaayeen masaa'ilkaasi inay macsuun qofka muslimka u yahay idan waxaan leenahay nolosha adduunyo qofku waxa ay saxmaysaa noloshiisu markuu laa ilaaha ila intuu fahmo si dhaba ugu dhaqmo aakhiro marka la tagana laba su-aalood baa lagu weydiinde maada kuntum tacbuduun bay culammadu yidhaahdaan iyo maada ajabtum lmursaliin baa lagu weydiin doonaa waqiila lahum aynamaa kuntum tacbuduun wa yowma yunaadihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin labada su-aalood haddaad si saxa uga jawaabtana ood guulaysan haddaad si qaldan uga jawaabtana waa maxay labada su-aalood waa shahaadateynkii waa laa ilaha ila allah muxamadun rasuulu allah qofkii laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah macrifatan wa iqraaran wa camalan ula yimaada muxamadun rasuulullahna macrifatan wanqiyaadan wa taacatan ula yimaada akhre wuu liibaanaya waayo laa ilaaha ila allah hadday dhab tahay way shuruudeedii wadato oo wixii sharcigu sheegay ay wadato waa muujibatun lilmakfira manjatun min annaar weeyaan waxay waajib yeeshaa oo ilaahay u ballan qaaday inuu dembigiisa dhaafo muxuu xadiidkii aynu soo marray mucaad ibnu jabal uu nebigu u sheegayey markuu yidhi xaqa alle ma taqaanaa uu nebigu u sheegay wuxuu yidhi xaqa dadkuna alle ku leeya ma taqaanaa waa hadday sidaa yeelaan buu yidhi inaan allana cadaabin bay iyana leeyihin inaan la cadaabin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay mu'adin adinaya qole ashhadu an laa ilaaha ila allah markaasuu yihi kharaja min annaar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah hadday dhab tahay ninkaa adimaya inagoo erayo la yskaga celceliyaa baynu haysanaa maaha shahaadat alxaq waman axsanu qowla minman dacaa ila allah waa qof bashariyada maqashiinaya waar ilaahay baan rumaysina u kaalaya hadda ku weeruu ku dhawaaqaya saa daraaddeed buu markuu maqlay nebigu yihi kharaja min annaar xadiidkii cutbaan ibnu malikna wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixayn ku yaala in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah ilaahay naar waa ka xaaraam yeelay qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda isagoo ilaahay wejigiisa ku doonaya sida xadiidka oo saxiixayn ku yaalla wacizatii wajalaali laukhrijana min annaari man qaala laa ilaaha ila allah ascadu annaasi bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbih aw min nafsih ma min cabdin qaala laa ilaaha ila allah huma maata calaa dalik ila dakhala aljanna waa xadiidkii abidan ah. qultu wain zana wain saraq ilahay rasuulkiisa hadduu sinaysto xadana qaala wain zana wain saraq markaasaan ku celiyey buu yidhi hadduu sinaysto haddana waxdana wainzana wainsaraq buu nebigu ku celiyey markaasuu ku celiyey markaasuu ku ilaa markii dambe nebigu yidhi calaa raqmi anfi abi darrin wainzana wainsana wasaraqdii markuu joojin waayo abi dar ayuu nebigu ku calaa raqmi anfi abi dar halkay soomaalidu tidhaha sankaa kuu daloola yacni waa compulsory waa gelaya jannuu gelayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam berigii dambe xadiidka markuu abudar sheegayo isna wuxuu odhan jiray wain rakhima anfa bidarin ayuu ku dari jiray intii uu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba laa ilaaha illa allah hadday dhab tahay waa lagu in iyada la gelayo waa hubanti ma xagga horaa laga gelaya mise xagga dambaa laga gelaya uma isweydiinta leh in la gelaya waa hubanti ee dadka badhna xagga horey ka gelayaan badhna maxay xagga dambey ka gelayaan kuwa xagga hore ka gelaya waxaa kuugu filan xadiidkii uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid albataaqa nin baa la keenayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka la keeno rabbigii marka lasoo hortaago ayaa danuub badan baa la keenaya u galay waxaa ma gashay waxaa ma samaysay wuu qiranaya sagaal iyo sagaashan sijili sijilku waa fil sagaal iyo sagaashan fil baa la keenaya oo mid weliba madulbasar tahay baa la yidhi rubaadu badan ayaa la keenaya waxaa la leeya waxaasoo dhan ma gasha aabuu leey wax xasanadoo aad leeday oo aanu aanan keenin miyaad garanaysaa baa la leeyahy laa yaa rabbi buu leeyay wax xasanoo layga dulmiyey garan maayo buu odhanaya waxaa la odhanayaa ina laka cindana xasana wainahu laa dulma calayka alyowm fayukhraju bataaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluh fayaquul uxdur wasnak fayaquul ya rabbi ma hadihi lbataaqa maca hadi sijillaat bataaadu waa kaadh kaadh baa la ay ugu qoran ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna maxamed rasuulullah dabeetana waxaa la leeyahay miisaankaaga qaado kan xagga kale saar sagaal iyo sagaashan failo madulbasara baa xadhankan yaalla badaanqa yar baa layidhi xagga kale ku tuur oo maxay ka tari buu yidhi waxaa faila buu arkaa meesha yaalla badaaqadan yari maxay tari doontaa maxay ka samayn doontaa saar baa la leeyahay innaka laa tudlam baa ilaahay odhanaya fatuuda waa la dhigayaa sijilaadkana kafad baa la saarayaa bataaqadana kafad baa la saarayaa fataashat isijillaatu wathaqulat albitaaqa falaa yaqul maca smi illaahi shayun xadiisku tilmaamaya xadiiska imaam tarwadi ibnu maaja iyo rag badan baa warinaya sheekh alalbaani waa saxiix buu ku tilmaamaya xadiiskan xadiis albitaaqa baa la yidhaha waxay culammadu yidhaahdaan waa laa ilaaha ila allah min nawcin khaasin waa laa ilaaha ila allah shuruudeedii iyo ikhlaaskeedii iyo aacadnimadeedi soo markaynu salaada tukanaba lama odhan salaadiina waa kala nooc badanta waa kala noocyo isku ajar maaha mid baa cushurle mid baa thumunle mid baa tusucle nimayn buu helayaa ta qalbigiisu xaadiriya qofba intuu ilaahay weynidiisa iyo cabsidiisa iyo tawakulkiisa iyo rajaagiisa iyo waxyaabay laa ilaha illa allah sheegaysa intay qalbigiisa ku weyn tahay ayay laa ilaha illa laadiisuna gaadhsiisan tahay walidaalika ninkan laa ilaha illa laadiisa waxaasoo dhan ka xoog badisay dee axaadiista qaar kalena oo saxiixina iyana waxa ay tilmaamayaan cabdillahi bnu mascuud muxuu lahaa nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanaya ninka ugu dambeeye ee jannada geli doona oo ah ka ugu dambeeye ee naarta laga soo saaro ninbaa naarta ka soo bixi doona isagoo beerka ku socda baa la yidhi xabwana gurguuranaya dabeetana waxaa la odhan doonaa idhab fadkhul iljanna orodoo jannada gal baa lagu odhan doonaa dabeetana jannaduu iman doonaa fa yukhayalu annaha mal'a wuxuuse odhanaya de wixii odada horreeya meeshan galay waa buuxda dabeetana wuxuu odhanaya yaa rab qad wajadtuha mal'a ilaahu waa buuxda taasi meeshii intii oddadii sii gelaysay waa buuxdaa waxaa la yidhaahdaa idhab farjic fadkhul iljanna war oo gal jannada sidiibuu hadana yidhaahdaa maar saddexaad buu soo ugu dambayn baa waxaa lagu yidhahdaa faina laka mila dunya wa cashrati amhaaliha adduunkanaynu joogno iyo tobanlaabkiioo janno a baad leedahay waa kii booska yare ee u dambeeyey gal baa laydhahaa markaasuu leeya ataskharu biya aw tadxaku biya wa anta almelik nebigu calayh salaatu wasalaam xadiidka markuu sheegayey wuu qoslay baa laydhahaa ilaa nawaajidiisu ay ka muuqatay xadiikani muxuu sheegaya waa xadii aljahanamiyiin xadiikay culamada ku tilmaamaa wuxuu sheegayaa qolo laa ilaaha illa allah iloo dee naar gashay inay jirto oo dunuub badan oo la ciqaabay yani laa ilaaha illa allahdiisi aan gaadhsiisnayn maxay xadkii ay dunuubtoo dhan ka tirtiri lahayd marka waana qirsan yahay maca dunuubihiina wuu galay dabeetana akhiiran wuu ka soo baxaya waa kuwii xadiidkii xudayfe oo kale uu tilmaamayey waxaa jira e, xadiid macruufa ah oo wuxuu nebigu odhanaya calayh isalaatu wasalaam e, waxaa duugoobi doona yadrusu lislaamu kamaa yadrus washyu thawbi xataa laa yudra maa siyaamun walaa salaatun walaa nusukun walaa sadaqa nebiga wuxuu odhanaya calayh isalaatu wasalaam islaamkaa gaboobi doona oo wuxuu gaari doonaa xad aan waxba ka soo harin sida marada washigu waa thoobka waxaan la marmariyo waxaan lagu sameeyo berigii hore kalaradan deemka inta marada markay tolonto kadib ayaa inta khad la geliya abaa kalarska dusha lagaga samayn jiray markaa maradu markay maydhantee duugowdo maxaa ku dhaca kalarkiiba sii baaba'aya sii baaba'aya hadhow maradii way isu hun yaroo isu eg way soo baxaysaa oo kalarkii markii hore dusha lagaga sameeyey uu ka tirtirmay sidaa marada u duugowdo kale kalarka iyo midabku uga taga u tirtirmo ayaa islaamkuna u tirtirmi doonaa akhiru zamanka buu nebigu tilmaamaya ilaahay ay xad gaadho dadka badhaanay garanba doonin salaad iyo soon iyo eh, nusuk iyo waxbaba aanay garanaynin ilaahay kitaabkiisana dadkaba waa laga dhex qaadi doonaa buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam oo falaa yabqa fi lardi minhu aaya qur-aankana aayadiba ka soo hari mayso dawaa'if dadka ka mida joogi doonta buu nebigu yihi kooxo dadka ka midoo odayo waaweyn iyo habro gebgaboobayo iyagoo odhan doona waxaanu soo gaadhnay aabbayaashayoo ereygaa ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah annana sidii baanu u odhanaynaa xudayfata bnulyamaan baa xadiidka sheegay nin taabiciyo meesha fadhiyey ayaa wuxuu ihi maa tugni canhum laa ilaaha ila allah wahum laa yadruun maa salaatun walaa siyaamun walaa nusukun laa ilaha illa maxay taraysaa dad aan soon iyo salaad iyo sikatoona garanaynin buu ku yidhi taabici iyo zafar leydha dabeetana wuu iskaga jeestay xudayfa bnu lyamaan haddana wuu ku celiyey oo laa ilaha illallah maxay taraysaa buu ku yidhi haddaan soon iyo salaad iyo sika midnaba lahayn markaasuu iskaga jeestay markaasuu haddana ku celiyey markii dambe iyo xudayfata bnulyamaan intuu ku soo jeestay buu yidhi silat bnu zafar baa yaa sila tunjiihim min annaar tunjiihim min silow naar bay ka badbaadeen naar bay ka badbaadeen naar bay ka badbaadeen waa axaadiista ay daliishadaan jamaahiirtu markay leeyihin taariku salaadka kufri lama gaadhsiinaye waa kufrun duuna kufrigiiyo meelaha mahma takuun masaladaa kale waxba u tallaabeen wuxuu sheegayaa laa ilaaha ila allaahu xataa nooca liitana hadday tahay horta tanfac oo khuluud fi naar bay maxay ayay kaa badbaadinaysaa marka marka warka soo duuduubo waxaan leenahay laa ilaaha ila allah waa ereyga janno lagu galo laa ilaaha ila allah waa ereyga naar lagaga badbaado janno lagu galo markaynu leenahy ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal naar lagaga badbaado markaynu leenahay ama marka horeba kaga wada badbaad ama waaritaankeeda kaga badbaad dhankaa doonto u macnay laa ilaaha ila allah baa jannana lagu galaa naarna lagaga badbaadaa oo nolosha qofka biniaadamka uu sugayaana ma jiro adduunka markaynu joognana waxaynu leenahay laa ilaaha ila allah waa manhaj nololeed haddii sidii dhabta ahayd aad ula timaado noloshoo dhan iyadaa islaaxinaysa sida awgeed baa waxaynu tilmaamaynaa ayaa waxay u ahayd wixii koowaad ee nebi waliba ku bilaaba waxaa kaloo qur-aanka alla inoogu tilmaamaya luqmaan alxakiimna xataa caruurtii la tarbiyeynayey waxa koowaad ee la bara inay noqoto haddii ilmahaa yar kelimatu tawxiid la baro horta sideedaba mid qaado waxay idhahdeen bini aadamku haddii mar caqiidadu toosto waa suurtagal bay idhaahdeen inxiraafaad suluukiya inuu ku dhaco inuu maalma suuqa yaro galgalo ama khabracaba ama naaga raacraaco laakiin waxay leeyihin waxay u badan tahay hadday caqiidadu markii hore saxnayd inuu dib u soo noqon doono inuu saxmi doono hadday si caqiidadu markii hore lunsan tahay waxay u badan tahay inuu drobout ku dambayn doono hadday caqiidadu marka hore lunsan tahay idan waxaa muhima bini aadamka laga saxo muctaqadka waxaa muhima biniaadamka in towxiidkiisa ma aha ereyga sida loogu dhawaaqo in la baro laa ilaaha ila allah afka kaga dhawaaqo qura laa ilaha ila allah dad badanoo munaafiqiiniba ku dhawaaqayaan hadday dhawaaqtay laakiin waa in la baraa maxay muctaqad inay tahy inuu rumeeyo waa inuu bartaa inay suluug tahy waa inuu bartaa manhaju xayaa inay tahy waa inuu bartaa qofku laa ilaha ila allah waxay sheegayso waxaan leeyn laa ilaha ila allah waa slogan kooban oo diinta dhammaanteed lagu soo ururiya haddii shicaarun calaamaduna yeelan lahayd diintu waa weedhatan wax allaaliya waxa islaamnimo kale iyaday farac ka tay wax allaaliya waxa kale islaamnimo ahy iyaday maxay farac ka hadday iyadu qaldanto islaamnimo ma hadhin hadday iyadu qaldanto ama se weydo islaamnimo ma hadhin sidaa ogeed waxaan warkaa ku soo koobayaa laa ilaha illa hadaynu isnaa dee ka warrama waa diinto dhan ka warrane laakiin iyadoo duuduuban baan ina idiin dhiibayaa waxaan ku soo koobaynaa adduun iyo aakhiraba laa ilaaha ila allah baa lagu liibaanaa laakiin intay inaga agteenna wasni ku leedahay isweydiinta leh intay inaga agteenna wasni ku leedahay intayn ogollay wasni waxay ku leedahay intaad ogasha inaad lacag geliso si kalgalbeedka lacagtu baaba lagu xisaabtamay soanka maaha miqyaasku waa howman ubaid soo maaha howmach ubaid baa ah e, miqyaaska nolosha galbeedkuba wuxusugu kala qiimo badan yihin buu kala qaalisan yahi tuushanka intaad u ogoshay inuu inanku af ingiriisiga dhigtay iyo xisaabta iyo intaa se intaad u ogoshay inuu laa ilaha ila laa barto iyo wax ku xidhan intaad u ogoshay inanku inuu jaamacad ku dhigto intaad se ogoshay inanka in diintiisu ku badbaado intaad u ogoshay inanka in adduunkiisu ku badbaado intaad se u ogoshay inanka in aakhiradiisa iyo adduunkiisa wada badbaadaan yani taasi waxay tilmaamaysaa laa ilaaha illaa la agteenna intay ku leedahay intay qiimo ku fadhidaa intay wasni ku fadhidaa intay agteenna qiimo ku leedahay ayuun baynu inaguna adduun iyo caqli iyo xoog iyo xoolaba ku bixinaynaa saxaabada agtooda qiimay ku lahayd iyaday u jihaatameen iyaday u hijroodeen iyaday u dhinteen iyaday carab iyo cajanba uga hor yimaadeen iyaday dunidao dhan isu dileen iyaday sugmeen ilaa uu nebi maxamed ka leeyay dadka waan la dirirayaa xataa inay ka odhanayaan maxay laa ilaaha illa allah faidaa idaa qaaluuha casamuu minni ayaa dhiiggooda iyo maalkoodaba idan diintoo dhami tanbay ku salaysnay iyadaa markaa loo hijrooday loo dhintay loo dagaalamay dowlad loo samaystay heshiis loo galay wax walba oo nolosha ay haysteen iyaday ku bixiyeen say u dhismi lahayd marka iyada wax walba lagu bixiyeyna waxaa ka ratibmay aakhiriya adduunba in casiiza la noqdo aakhiriya adduunba in dad sharaftiya la noqdo maantana iyadaa dayacantay waxaa ka ratibantay adduunkeenii o dham inuu dayacmo muslim dhan isku soo dar adduunkoodii inuu dayacmaa ka ratibmatay aakhiradoodana ilaahay baa garan waxay noqon doonta hadayse iyadoo saxa ku dhintaan insha allahu aakhirka dambe way badbaadi doonaan mooyi marka hore inay badbaadayaan garan maayo laakiin aakhirka dambe way badbaadi doonaan waxaase isweydiinta le waxay tahay inagu intay qiimo agteenna ku leeday intee baynu u arkaynaa inay tahay rusulba wixii lagu soo diray ilahay wuxuu leey rasuulba maan soo dirin ilaa intaasaanu soo dhiibay an icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru rasuul walba intaasaanu soo waxyooday ayuha alaxiba waxaan ku soo koobayaa ilaahay hayna fahamsiiyo kuwii fahmay ee ku dhaqmana allah inaga yaab sala allahuma calaa muxamed wala ali saxbi wasalam نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا